بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin lisheekh cabdiraxmaan الnaasir aلsaadi raximah اllah gaar ahaan waxaan kusoo jirnay kitaab اlxaj ayaan kusoo jirnay oo ka mid a kitaabka waxaan ka soo baxnay oon soo qaadanay darsigii inoogu dambeeyey xadiidkii dheeraa xadiisu jaabir oo markaa ka warramayey sifadii iyo kayfiyadii nebigu u xajiyey sal allahu aleyh wasalam yani caama xajat alwadaac sheekhu marka hadda wuxuu inoo bilaabi doonaa yani xadiidkaas tatimo iyo takmilo uu markaa u samaynayo iyo tawdiix uu sii caddaynayo ayuu markaa sheekhu hadda ka warramayaa qaala almu'alif raximah ullah sheekhu wuxuu yidhi faakmalu maa yakuunu min alxaji yani marka uu yahay xajku mid kaamil ah yani ahaanshaha uu yahay xajku marka ugu dhammaystir badan yahay waxaa weeye aliqtidaau fiihi binabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga in lagu daydo weeyaan marka uu kaamilka yahay oo ugu dhammaystirnimo badan yahay xajku waa marka lagu dayanayo nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam iyo wa asxaabihi asxaabtiisa radia allahu canhum marka lagu dayanayo nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam iyo asxaabtiisa markaas wey marka ugu dhammaystirno badan yahay oo markaa nebigu sal alla alay wasalam asxaabta yani wuxuu ku lahaa isagoo markaa saaran hashiisa sida xadiidka jaabir uu tilmaamayo yani waxaan arkay buu nebiga calayhi salaatu wasalaam oo asagoo saaran hashiisa yani tuuranaya jamradii oo odhanaya litaahuduu manaasikakum waxaan sidaa u yeelayaa inaad manaasigtiinna iga qaadataan manaasigta iyo cibaadaadkaad samaynaysaan si aad yani iga qaadataan ayaan saa u samaynayaa maxaa yeele fainii la araa lacallii la axuj bacda xajatii haadihi waxaa laga yaabaa inaan yani garan mayo inaanan markaasi mar dambe inaanan soo xajin baa laga yaabaa taasaa laga yaabaa ayb sheekhu marka wuxu kaana sal allahu aleh wasalam rasuulku wuxuu ahaa yafcalu lmanaasika mid sameeya manaasigta iyo cibaadaadka mid sameeya ayuu ahaa wayaquulu wuxuu ku ohanayey linnaas dadka wuxuu ku ohanayey khuduu canii manaasikakum intaa baan ka buuday khuduu canii manaasikakum manaasigtiina iga qaata manaasigtuna waa cibaadaadka la samaynayo weeyaan acmaasha la samaynayo weeye yani manaasigtu marka faakmalu maa yakuunu yani marka uu yahay mid ugu dhammaystirnimo badan min alxaji aliqtidaau fiihi binabiyi sal l slam waa marka lagu dayanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabihi asxaabtiisa radia allahu canhum walow iqhtasara hadduu yani ku gaabsado oo ku kaaftoomo alxaaju qofkii xaajiga hadduu ku kaaftoomo cala alarkaani alarbacati arkaantii afarta hadduu ku kaaftoomo allatii taasoo hiya alixraamu ah iyo walwuquufu bicarafa iyo wawaaf iyo wasacyi yani intaa ah, yani hadduu ku kaaftoomo iyo walwaajibaatu waajibaadka allatii taasoo hiya alixraamu min almiiqaati ah in laga soo xirto miiqaadkii walwuquufu bicarafa carafa in la istaago ila alquruub walmabiit leylat naxri bimusdelifa in la baryo habeenka yani habeenka tobnaad in la baryo bimusdelifa iyo walayaali ayaami tashriiq bimina yani maalmaha ayaamutashriiqa habeenadooda in mino la baryo iyo waramy ljimaar tuurashada la tuuranayo yani marka jamaraadkii iyo walxalq aw ataqsiir in lala yimaado in timihii la xiro ama la gaabiyo intaa hadduu sameeyo la laajzaahu dalika arrinkaasi waa ka gudayaa yani sheekhu wuxuu inoo sheegayaa wuxuu leeyahay sida ugu fiican xajku waa inuu qofku nebi maxamed ku daydo calayhi salaatu wasalaam oo acmaashii uu sameeyey waa inuu wada sameeyaa saasaa marka ugu wanaagsan oo xajkiina ku noqonayaa mid kaamil ah haddii laakiin qofku ku kaaftoomo arkaanta iyo waajibaadka ayadoo lafteedu waa ku filanta hadduu intaa ku kaaftoomo waa ku filanta wuxuu inoo sheegay marka sheekhu arkaantii iyo waajibaadkii wuxuu ka bilaabay arkaantii arkaantu waa afar weeyaan kan koowaad waxa way alixraam qof markaasi waa inuu xirtaa xirasho qofku hadduusan xiranoo iska socdo oo maka iska tago walow dharkiiba ha xirtee xaj ooma jiro waa inuu xirtaa oo ama ajani xajka waa inuu xirtaa labayk allahuma xajan ama labayk allahuma xajan wa ama labayka yani cumra yani waa inuu xirtaa oo la yimaada ixraamkii kaa marka waa rukni rukni inuu yahayna waxaa daliil u ah xadiidka inama alacmaalu biniyaat acmaashu waxay ku ansaxaysaa niyaday ku ansaxaysaa rukniga labaad waxa weye alwuquuf bicarafa carafa in la istaago ayadna waa rukni oo markaa ma ansaxayo xajkii haddaan markaa lala imaan nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxaju carafa xajku waa carafo yacnii xajka mucdamkiisu carafo weeyaan allana wuxuu yidhi faidaa afadtum min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcar alxaraam nimankii quraysh ahaa oo iyagu markaa xaramka aan dhaafi jirin alla wuxuu ku yidhi Eh, eh, ayadda all wuxuu inoo tilmaamaya faida afadtu min carafaatin markaad carafa ka soo rogmataan kusaabsanayd waxay ahayd uma afiidu min xayu afaad الnaas aayaddan laakiin faida afadtu min carafaatin fadkuru اllaha cinda almashcr اxaraam yani markaad ka soo rogmataan oo ka soo gadoontaan carafaad waxaad ilaahay ku xustaan mashcalxaraamka agtiisa ilahay ku xusaa marka yani waxay noqonaysaa eh, waa marka wuquufu bicarafa waa rukni weeyaan yani waa rukniga ugu muhiimsan weeye xajka alxaju carafa saasuu nabigu u leeyay sal allahu aleh wasalam rukniga saddexaad wuxuu noqonaya aawaaf in awaaf lala yimaado awaafkaasna waa awaaf lifaada midka la yidhaahdo weeye ama awaafu rukni oo markaa qofka uu la imaanayo maalintaas yowmu naxriga uu la imaanayo kaas weeyaan allana wuxuu yidhi yani walyaawafuu bilbeyt alcatiiq yani ha awaafeen yani beydka yani ha awaafeen beytka waliyawafuu bibeyt اcatiiq marka awaafkaas waxaa loo yaqaanaa awaaf rukni ama awaaf ifaada yani markaasna waa rukni arkaanta ka mida ah laga tago markaa xajkii ma ansaxayo rukniga afraad waxa wa sacyu in la sacyo bayna asafa wاlmarwa aydna waa rukni ina asafa wاlmarwata min shacaa'ir اllah faman xaja اlbeyta aw ictamara falaa junaaha calayhi an yaطawafa bihima xadiis baa saa kusoo arooray yani yani asagu tilmaamaya inuu nebigu yidhi sacyi la imaada maxaa yeele faina allaha kataba calaykum sacya ilahay sacyi ba idinku waajibiyey lakiin xadiiskaasi waa daciif marka yani sacyigaas in lala yimaadasna waa rukni ka mid a ah arkaantii xajka labadan marka awaafka iyo sacyigu ayagu tadaarug baa lagu samayn karaa tadaarug oo qofku inta uu maka joogo yani qofkaasi marka wuu la imaan karaa awaafkii iyo sacyigii ixraamka hadduusan la imaanoo n iska soo galo mako xajkiisi ma ansaxayo kadalika carafa hadday dhaafto maalintii sagaalaad ama habeenka tobnaad hadduusan wax ka mida ah hadduusan istaagin yani xajkiisi waa dhaafay laakiin labada kale ayagu tadaarug baa lagu samayn karaayo waa laga dabategi karaa laakiin labadan kale ayagoo ka dabatag markaa ma leh oo waqti mucayana ayay leeyihiin afartaas marka waxaa loo yaqaana arkaanulxaj baa loo yaqaanaa xajkiina ma ansaxayo haddii marka aan lala imaan mid ka mid ah waajibaadkii sheekh wuxuu inoo yidhi walwaajibaat alatii hiya waajibaadkuna waxaa weeyaan kow alixraamu min almiiqaat miiqaatka in laga soo xirto waa anagii soo sheegnay mawaaqiiddu inay yihiin shan inay yihiin sida xadiis ibn cabaas uu tilmaamay imaam albukhaari muslim ay wariyeen waqata rasuulu اllahi sal اllahu alيه wasalam liahli اlmadinati da lxulayfa waliahli الshaam aljuxfa waliahli najdin qarna اlmanaazil waliahli yaman ylamlam qaala huna lahuna waliman ataa calayhina min hayri ahlihina miman araada alxaja walcumra wman kaana duuna dalika famin xayu ansha'a xata ahlu makkata min makka yanii nebigu wuxuu tilmaamay meesha ay ka xiranayaan reer madiina inay tahay dalxulayfa reer shaamna juxfa yani reer najdina qarnulmanaasil reer yamanna yalamlam inay ka xiranayaan nebigu wuxuu yidhi huna lahuna waliman ataa calayhina min hayri ahlihina dadkaa loo sheegay iyo ciddii kaloo markaasi ku aadan halkaasay ka soo xiranayaan dadkaasoo marka ahaada kuwa doonaya xaj iyo cumro doonaya <clears throat> qofkii marka asagu aan yani miiqaadka meel ka sokaysa oo meel udhaxaysa maka iyo miiqaadka qofka degan meesha uu degan yahay ayuu ka bilaabayaa qofku hadduu maka degan yahay makuu ka xiranayaa wahaakada marka eh, mawaaqiidda mid ka mida ah qofku waa inuu ka soo xirtaa eh, waajibka labaad waxa way alwuquuf bicaraf ila alquruub yani carafa in la istaago ilaa markaa qoraxdu ay ka dhacayso nabigaana sameeyey calayhi salatu slam waa nagii soo marnay xadiidu jaabir nabigu inuu sameeyey arrinkaas yani waajibka saddexaadna wuxuu noqonayaa in markaa la baryo leylat naxri in la baryo yani musdelifo in la baryo faida afadtum min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcar alxaraam mashcar xaraamna waa musdelifo weeye musdelifo weeye mashcar xaraam ayb kadalika xadiidka curwa ibnu mudaris wuxuu nebiga ka wariyey nebigu inuu yidhi sal allahu alay wasalam inuu yidhi curwa eh, waxaan arkay rasuulka ilaahay eh, sal allahu alay wasalam oo markaa taagan musdelifa oo markaa odhanaya man sallaa macanaa salaatana haadihi haahuna uma aqaama macana waqad waqafa qabla dalika bicarafa leylan aw nahaaran faqad tama xajuhu qofka markaasi yani nala tukada halka nagula tukada oo musdelifo ah kadibna yani halkan ku nagaada isagoo markaasi carafo soo istaagay habeen ama maalin soo istaagay maalinta carafa ama habeenkaa tobnaad soo istaagay faqad tama xajuhu qofka xajkiisii wuu dhammaystirmay tirmidina wuxuu wa xadiiun xasanun saxiix marka mabiidkaasna wuxuu ka mid yahay waajibaadkii buu ka mid yahay walayaali ayaami tashriiq biminan waxaa kaloo ka mida waajibaadkii waajibka afraad wuxuu noqonayaa maalmaha ayaamutashriiqa la yidhaahdo oo ko iyo toban iyo labaiyo toban saddex iyo toban in markaa la baryo in mino la baryo ayb eh, waxaa kaloo ka mid ah ramyuljimaar eh, qofka intuu laba baryo habeenka saddexaad yani soo tacajulana waa bannaan tahay faman tacajala fii yowmayn falaa ima calayhi waman taahara falaa ima calayhi ayb wa ramyuljimaar waxaa kaloo ka mid ah yani markaas jimaartii ama yani in la tuurto eh, jamaraadkii in la tuurto ti asuqra iyo alwusta iyo alkubra yani jamrat lcaqaba taa hore oo mabiidka ah waxaa laga soo reebaya qofkii markaa asagoo cududaar leh waa loo asagu yani waa loo ogolaanayaa sida nebigu sal allah alay wasalam uu sheegay cabaas ibn cabdilib xadiidka ibn cumar uu warinayo nebiga ka warinayo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen yani wuxuu tilmaamayaa cabaas inuu nebiga inaan weydiistay inuu u fasaxo yani markaas inuu asagu maka iska baryo habeenadaas ciladuna waxa weeyaan dadkii buu waraabinaya oo samsamkii dadkceelkii buu dadka waraabinaya nabigu marka waa u fasaxayoo oo u ogolaaday kadalika nimanka geela raacaya ayaga laftooda waxaa laga dulqaaday oo loo saamaxay in markaasi ay habeenadaasi ay sambaryihiin waa loo saamaxay marka qofka cududaar leh habeenadaas yani markaasi waa u bannaan tahay cududaar dartiis in markaasi uusan baryin warami jimaar baa ka mid ah in la tuurto yani markaasi jamaraadka in la tuurto maalinta naxriga iyo saddexda maalmoodoo ka dambaysa ayaa la tuuranaya waalxalqu aw ataqsiir waa in lala yimaado xalqi iyo taqsiir in lala yimaado yani xalqigii iyo taqsiirkii ayana waxay ka mid yihiin waajibaadka alla wuxuu yidhi muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin xaalaa tihiin kuwa xiiraya yani markaasi madaxyadiinna oo markaa timihii gaabinaya kadalika waxaa loo daliishanaya uma lyaqduu tafatahum walyuufuu nuduurahum marka tafadku waa alwasakh inaad ka zuulisaan yani wasakhdii ay ka mid tahay marka ciddihii in laska jaro timihii laska xiro wahaakada intaa qofku hadduu sameeyo laajza'ahu daalika waa ka gudayaa xajkiisiyo yani wixii laga doonaya qofkaasi wuu la yimid sheekh wuxuu yihi walfarqu bayna tarki rukni fi lxaji wa tarki lwaajib farqiga u dhexeeya bayna tarki rukni rukni in laga tago iyo fi lxaji iyo wa tarki lwaajibi waajib in laga tago ilaa sheekhu waa inoo soo sheegay arkaanta inay afar yihiin yani waajibaadkuna inay lix yihiin sheekhu waa inoo soo sheegay marka farqiga udhexeeya haddii laga tago rukni iyo haddii laga tago waajib maxaa farqiga udhexeeya farqigu waxaa weeyaan buu sheekhu yidhi ana taarika rukni qofka rukni ka taga laa yasix xajuhu xajkiisi ma asaxayo xataa yafcalahu ilaa uu sameeyo calaa sifatihi sharciya sidii looga doonayo qofku ilaa yani oola yimaado qofka markaasi xajkiisi ma asaxayo anaga soo sheegnay laba ka mida ah tadaarug baa ni ka suurtoobaya qofku inuu ka daba tago laakiin ixraamkii iyo marka wuquuf bicarafa ayagu wati ayay markaa leeyihin hadday watigii hadduu dhaafo markaa tadaarug ma jirayo qofku sanad dambe waa inuu soo xajiyaa markaas wa taariku lwaajibi qofka waajib ka taga xajuhu saxiix ajkiisu waa saxiix weeyaan xajkiisu waa sax yani dhexdaa lasoo sheegay qofka mid ka mida ka taga xajku waa saxiix wa calayhi imun korkiisa waxa ahday dembi wa damun iyo dhiig muxbuu gowracayaa litarkihi maadaama uu ka tegey markaasi yani shay waajiba uu ka tegey waxaa lagu yeelanayaa markaasi dhiig baa lagu yeelanayaa ibnu cabaas yani waxaa laga soo wariyey inuu yidhi man nasiya min nusukihi shayئa falyuhriq daman qofka ka taga oo ilaawa acmaashii uu qabanayay cibaadaadkii wax ka mid ah dhiig ha daadiyo yani neef ha gowraco marka waxay noqonaysaa inuu markaas dembina korkiisa u ahaanayo hadduu ka tago camdan oga tago hadduu ka tago dhiigna markaa lagu yeelanayo wayukhayar waxaa la dooransiinayaa oo qofkii uu ikhtiyaar u leeyahay man yuriidu lixraama qofka xajka xiranaya qofka ixraamka la imaanaya wuxuu kala dooranayaa bayna tamatuci inuu tamatuc la yimaado wa afdalu asagaa fadli badan iyo wlqiraani inuu qiraan la yimaado iyo wlifraadi ifraad halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa yani awjuhda u banaan qofku inuu markuu xajka xiranayo u xirto awjuhda u banaan ayuu markaa sheikhu inoo sheegaya qofka xaj doonaya wuxuu kala dooranayaa tamatuc iyo qiraan iyo ifraad buu kala dooranaya waxaana daliilo xadiidka caaisha waxay tihi nabiga maxamed sal allahu alay wasalam ayaan soo raacnay sanadkii xaajatulwadaac waxay tihi famina man ahalla bicumratin wamina man ahalla bixajin wacumra wamina man ahalla bixajin waahalla rasuulu lah sal slam bilxaji faama man ahalla bilxaji aw eh, jamaca alxaja walcumra lam yaxulu xataa kaana ywma naxri akhrajahu bukhaariyu muslim yani waxaa naga mid ahaabay tihi kuwa soo xirtay cumro kuwa cumrada soo xirtay waa kuwa tamatuciinta weeyaanoo markay cumradii gutaan bay iska xalaaloobayaan kadib bay xaj xiranayaan kuwa wamina man ahalla bixajin wacumra kuwaasna waa qiraankii weeye qiraankii weeyaanoo xajkii cumradii bay soo wada xirteen wa minha man ahalla bilxaji waxaa naga mid aha kuwa xaj keliya soo xirtay waa ifraadkii weeye marka intu waa bannaanta marka wayukhayar waxaa la kala doorasiinaya man yuriidu qofka doonaya alixraam bayna tamatuci tamatuc wahuwa afdal asaga ugu fadli badan iyo wlqiraani wlifraad saddexdaasaa la kala doorasiinaya fatamatucu tamatucu huwa an yaxruma qofkii markaas an yuxrima waa inuu xirtaa bilcumrati fii ashhur xaji bilaha xajka waa inuu markaasi waa inuu xirtaa waa inuu xirtaa cumro bilaha xajka waa soo maray bilaha xajku waa shuwaal iyo dulqacda iyo dulxija oo la khilaafsan yahay ma tobanka ma sagaalka ay ku joogtaa mase waa tobanka mase waa bishoo dhan culamo waxay rajaxayaan yani bishoo dhan inay tahay oo markaasi qaybo ka mida ah dib loo dhigan karo acmaashiio xataa bisha aakhirkeeda la samayn karo ayib marka tamatucii sida yani ay ku sida uu ku suurtoobay waxa weeye qofki inuu cumro xirto bisha bilaa xajka mid ka mid ah wayafruqa minha kadibna uu ka faaruqo uu dhammeeyo acmaasheedii uma yuxrima bilxaji min caamihi sanadkaas laftiisana xaj uu xirto xaj waa inuu xirtaa waa laba daabit marka yacnii bilihii xajka waa inuu markaasi xirtaa cumro acmaasheeda waa inuu dhammeeyaa waa inuu markaasi xajkii sanadkaasna waa inuu xajiyaa waxay ku sii darayaan waa inuusan markaa safrin oo dib uusan u noqon beledkiisii ama meel kaleo markaa masaafatulqasri dhan waa inuusan markaa dib ugu noqon waxay kusu daraya culamada qaarkood yani markaasi waa inuusan ka mid ahayn min ahli alxaram waa inuusan ka mid ahayn ayib falmutamatucu mutamatici huwa an yuxrima waa inuu xirta bilcumrati fi ashhur اlxaji wayafruqa waa inuu ka faaruqaa minha ay min alcumra uma yuxrima bilxaji xaj waa inuu xirta min caamihi sanadka laftiisa waa inuu xirtaa wa calayhi damun qofkaasi dhiig baa lagu yeelanayaa in lam yakun hadduusan ahayn min xaadir اlmasjid اlxaraam kuwa degan masjidulxaraamka ree maka hadduusan ahayn yani markaasi dhiig baa lagu yeelanayaa ama ree maka ayagu dhiig lagu yeelan mayo waxaa la mid ah qiraanka laftiisu isaga laftii dhiig baa lagu yeelanaya waxaa daliil u ah aayadda fii suurati albaqara faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu ثalaaثaةi أyaami fi اlxaji وasabcaة ida rajactum tilka casharatun kaamila dalika liman lam yakun ahluhu xaadir masjid araam xaadir almasjid alxaraam ayib kuwaas ayagu markaasi eh, yani markaa ma saarna wa calayhi damu dhiig baa lagu yeelanayaa in lam yakun hadduusan ahayn min xaadir almasjid alxaraami kuwa degan masjid xaraamka kaasi marka taasi waa waa tamatucii weeye sida yani uu u suurtoobayo wlifraadu ifraad kuwa waxa weeye an yuxrama bilxaji mufridan xajkoo markaa mufrida waa inuu xirtaa xajki keligiis waa inuu xirtaa ayib mana xalaaloobaye wuxuu sugaya markaasi xajkii yani markuu yimaado yani xaj kaliyuu soo xiranaya acmaasha xajka ayuu markaa la imaanaya tawaafu lquduum buu samaynaya iyo sacyi kadibna yani ma xalaaloobayo ilaa markaasi yani la gaaro yani markaasi ilaa la gaaro maalintii yowmu naxriga wاlqiraanu qiraanku an yuxrima bihima macan waa inuu isku daraa labaduba qiraankii xajkiiyo cumradii waa inuu isku daraa oo labayk allahuma cumratan waxajan waa inuu yidhaahdaa isaga laftiisa ma xalaaloobayo oo sidii mutamatici yani ma xalaaloobayo aw yuxrima bilcumrati wuxuu kale ku suurtoobayaa qiraankii inuu xirto bilcumrati cumro waa inuu xirtaa uma yudkhil alxaja calayha kadibna xajkii waa inuu ku daraa qabla shuruuci intuusan markaasi intuusan gudagelin fii awaafiha ay awaafi alcumra ayib waa siday samaysay caaisha radi allahu canha yani marka waxay noqonaysaa qofkii inuu cumro soo xirto kadibna xajkiina uu ku daro intuusan dawaafka cumrada la imaanin wayudaru mutamatucu qofkii mutamataca ahaa wuxuu ku khasbanaanayaa ilaa haadihi sifa sifadaas qaabkaas inuu yeelo oo marka cumradii xajkii uu ku daro oo acmaasha isku daro wuu ku khasbanaanayaa goorma idaa khaafa hadduu ka cabsado ilaa mutamatuc wuxuu ahaa inuu qofku iska cumraysto iska xalaaloobo maalinta sideedaad dib uu yani u xirto xajkii marka inuu sifadan la yimaado isku daro xajkiiyo cumradii acmaashii khasab waxay ku noqonaysaa yani laba goor qofkii mutamatac ahaa xaaladda koowaad waxaa weye idaa khaafa hadduu ka cabsado fawaata alwuquufi istaagii uu istaagayey yani bicarafa fawaata alwuquuf bicarafa carafa istaageedii inuu ka baxsado ka tago u dhaafo hadduu ka cabsanayo markaas ida shtaqala hadduu ku mashquulo bicumrati cumradiisa xaaladda kood waxaa weeye hadduu isleeyahay haddii aad markaas acmaasha cumrada haddaad bilowdid waxaa ku dhaafaya wuquufu carafa oo xilli dambuu yimid xilli dambuu maka soo gaaray marka wuxuu isleeyahay haddii aad acmaashii bilowdid cumrada waxaa ku dhaafaya wuquufu carafa ayaa ku dhaafaya xaalka noocaas kale uu isku daraya marka labadiba xaalka labaad wa idaa xaadat ilmar'atu gabadhii hadduu xayd ku dhaco ow nufisat ama gabadhii ay dhasho oo marka ay umusho oo wacarafat ay garato annahaa laa tahur inaysan daahir noqonayn qabla waqti lwuquufi bicarafa intaanu carafa la istaagin ka hor inaysan daahir noqonayn hadday ogaato ayaduna waa isku daraysaa acmaashii xajkii cumradii waa isku daraysaa acmaashii wlmufridu wlqaarinu qofkii mufridka ahaa iyo qofkii qaarinka ahaa ficluhumaa waaxidun shaqada ay qabanayaan waa isku mid weeyaan camalka ay qabanayaan waa isku mid weeye ayib oo markaa acmaashii waba ma kala badna eh, hal awaaf baa lagu yeelanaya hal sacyi baa lagu yeelanaya meeshii laba awaaf iyo laba sacyi ay qofka yani mutamatica uu la imaanayo u awaafayo cumradii awaaf yani xajkiina u awaafayo kadalika yani eh, sacyi oo la imaanaya labaduba ayagu waxaa ku filan hal sacyi iyo hal awaaf baa ku filan waxaana daliil ah xadiidka yani caaisha nebigu wuxuu ku yidhi xadiida caaisha wuxuu ku yidhi nebigu sal اllahu alay waslam yujziu canki طawaafaki bالsafa wاlmarwa can xajiki wa cumrataki yani waxaa kaa gudaya dawaafka aad dawaafay safa iyo marwa xajkiiyo cumradii labaduba waa kaa gudayaa kaasaa yani kugu filan marka wlmufridu wlqaarinu qofkii mufridka ahaa oo hal yani xaj soo xirtay iyo wlqaarinu kii qaarinka ahaa oo isku daray ficluhumaa waaxidun ficilkoodu waa mid weeyaanoo isma khilaafsana wa cala alqaarini qaarinka waxaa saaran hadyun hadyi baa saaran duuna mufridi wuxuu la dheeryahay qaarinkii in markaa asagu lagu yeelanayo hadi lagu yeelanayo sidii mutamaticii oo kale oo mutamatic buu ka dhigan yahay waxaa ku dabaqmaya faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi ayaa ku dabaqmaya markaasi ama mufridka isagu lagu yeelan mayo yani markaasi wax yani hadya lagu yeelan mayo ayib halkaa marka shekh wuxuu ku dhameeyey markaasi kayfiyaadkii iyo anwaacdii la samaynayey acmaasha iyo kayfiyaadkii loo samaynayey sida badan hadda yani dadku waxay sameeyaan u badan yani tamatucaasunbay sameeyaan tamatucaas ayay sameeyaan maadaama <clears throat> yani qofka uu la imaanayo xaj iyo cumro uu hal safar ku gudanayo qofkiina markuu cumradii guto iska xalaaloobayo yani dad fara badan yani hadda waxay la yimaadaan yani midkaas yani mutamataca isagaana fadli badan oo annaga soo marnay nebigu inuu tamaniyey oo yidhi nebi maxamed sal allah alay wasalam yani arinkaygii aan sameeyey hadduu ii ahaan lahaa mid aanan samayn yani markaasi eh, hadyina ma soo kaxeeyeen eh, yani waxaan u bedeli laha xajkana cumraan u bedeli lahaa marka nabigaa tamaniyey nabi maxamed sal allahu alay wasalam marka asagaa ugu fadli badan wayajtanibu lmuxrimu halkan sheekh wuxuu bilaabayaa yani maxduuraadkii qofka muxrimka maa maxaa loo diidan yahay qofku waa inuu ogaadaa si marka yani isaga ilaaliyo wayajtanibu wuu ka fogaanayaa almuxrimu qofka muxrimkii qofka muxrimka ahaa waqti ixraamihi marka uu markaa iran markuu xirto wuxuu iska ilaalinayaa xalqa shacri timaha inuu iska xiro timaha inuu iska xiro wuu iska ilaalinayaa alla wuxuu yihi walaa taxriquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilah ha xirina yani madaxyadiinna ilaa markaasi hadyigu uu gaaro maxalkiisii yani ilaa aad ka gowracaysaan hadyiga maalintii tobnaad yani timaha ha xirnina lama ogolo marka waa maxduur weeye wa taqliimu ladaafiri wuxuu ka fogaanaya wa taqliim aladaafiri xalqa shacri buu ka fogaanayaa inuu timi iska xiro wa taqliim aladaafiri inuu ciddihii iska jaro ayna uu ka fogaanayaa oo ijmac baa lagu soo naqliyey ibnu mundir ijmac buu kusoo naqliyey wuxuu yidhi waajmacuu calى ana almuxrima mamnuucu min aljimaaci waqatli الsaydi wاطiibi wabacضi اlibaasi waأkhdi الshacri wataqliimi اladaafir marka ijmac baa ku soo arooray ayib marka wa taqliim aladaafiri wuu ka fogaanaya cidihii ma jarayo ayib hadday ciddadu iska go iyadu wuu iska tuuri karaa markaas lakiin asagu inuu qasdaa la diidayaa saddex e, walubsu lmakhiidi yani wixii tolnaa dharkii tolnaa inuu xirtana looma ogola in kaana rajulan hadduu nin yahay looma ogola oo xadiidka ibnu cumar wuxuu tilmaamayaa nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam qofka muxrimkaa ma xiranayo qamiis wala alcimaama wala alburnus wala asalaawiil walaa thawban masahu warasun warasun walaa zacfaraan yani qofkii muxrimka ahaa ma xiranaya qamiis iyo cimaamad iyo bahalka burnuska la yidhaahdo waa qamiiska iyo koofiyadda wada socdo weeyaane oo maqrib iyo meelahaasa laga isticmaalaa saraawiil ma xiranayo thoob iyo mare u taabtay yani zacfaraan ama wars u taabtayna ma xiranayo khufayn ma xiranayo marka yani wuxuu iska ilaalinaya dharkaa la tolay wuu iska ilaalinaya qofkii walabsi almakhiidi in kaana rajula hadduu nin yahay wa taqdiyata rasihi waxaa kaloo ka xaaraam ah n iska ilaalinaya inuu markaasi ka fogaanaya inuu madaxiisi daboolo in kaana rajula nin hadduu yahay wuu iska ilaalinaya ayib oo waxaan soo marnay xadiikii ninkii markaasi ka dhacay hashiisa oo qoorta ka jabay oo xaajiga ahaa nabigu inuu ku yidhi sal allahu alay wasalam walaa tukhamiruu ra'sah madaxiisa ha daboolina fainahu yubcau yowma alqiyaamati iiba yani markaas waxa uu ka fogaanaya iibkiibuu ka fogaanaya rajula mra'atan ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado kuwa hore sheekh wuxuu inoogu qaydayey in kaana rajulan laakiin kani iibkii gabadhii iyo ninkii labaduba markaa looma ogola waxaana tusinaya xadiidka laftiisa hadda aan sheegnay oo xadiidkii ninka hasha ka dhacay oo nebigu wuxuu yidhi sal la alay waslam walaa tamasuuhu biiibin iib yani ha u dhoweynina kadalika waxaa laga qaadanayaa xadiidkii hadda hore oon sheegnay walaa thawban masahu warasun walaa zacfaraan mala u taabtay yani labadaas nooc yani qofkii markaa ma xiranayo marka iibkii noocuu yahayba qofku waa ka fogaanaya rag iyo dumarba wakada yaxrum waxaa kaloo xaaraama cala almuxrimi qatlu saydi saydkii iyo ugaadhii markaasi inuu dilo saydkii albariyi ee bannaanka loo nisbeeyey alwaxshiyi ee duurjoogta ahaa alma'kuuli ee la cunayey yani kaasna waa ka xaaraam qofku inuu dilo ayib inuu dilo waa ka xaaraam alla wuxuu yidhi waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruma waxaa laydinka xaaraameeyey yani markaas ugaadhi inaad markaas aad dishaan waa laydinka xaaraantinimeeyey maa dumtum xuruman intaad muxrimiin tihiin aayadda kale fi suurat almaaida yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum marka kadalika yaxrum waxa xaaraama cala almuxrimi waxaa xaaraamka qatlu saydi saydkii inuu dilo waa ka xaaraam albariyi ee markaasi bannaan joogga ahaa yani duurjoogta ahaa kuwii guriga yani kuwiiska caadigaayo geel iyo arigii kuwaasi waa qalan kara qofkii alwaxshiye duurjoogta ahaa bariyi waxaa ku baxaya baxrigii baxrigu asagu waa bannaan yahay baxrigii asagu waa bannaan yahay asagu la diidi ee barrigii wey midka la diidayo alwaxshiye duurjoogta ahaa alma'kuuli ee la cunayey waa bannaanta waxaa xaaraama markaasi in la dilo wakada yaxrum waxaa xaaraama cala almuxrimi qatlu saydi saydkii inuu dilo saydka albariye ee markaasi bannaanka joogay oon badda ku jirin alwaxshiya ee duurjoogta ahaa alma'kuuli ee la cunayey oo hilibkiis markaa u bannaanaa kuwaas markaas in la dilo ma bannaana wadalaalatu calayhi waxaa kaloon bannaanayn in markaa qofkii la tusiyo qof dilaya oo doonaya inuu soo ugaarto in la tusana ma bannaana walicaanatu calaa qatlihi in lagu kaalmeeyo dilkiisana ma banaana waxaa tusinaya xadiidkii abi qataada oo markaas isagoo isagu markaasi aan aisagoon eh, soo xihan oo asagu muxrim uusan ahayn laakiin asxaabta la socday ay markaasi muxrimiin ahaayeen ayaa wuxuu dilay yani baqratulwaxshi buu dilay eh, ximaarulwaxshi buu dilay markii nabiga loo geeyey nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay waslam miyaad u ishaarteen miyaad u tilmaanteen inuu dilo maya bay yidhaahdeen haddaba cuna buu yidhi soo waadix maaha cuna ayuu rasuulku yidhi marka in la tusiyo ama loo ishaaro ama lagu caawiyo midna ma banaana sheekh wuxuu yidhi wa acdamu maxduuraati ixraami ixraamka maxduuraatkiisa midka oogu weyn waxyaalaha isku diiday kan oogu weyn waxa weye aljimaacu jimaac weeyaan liannahu jimaaci muqallatun taxriimuhu taxriimkiisi waa la adkeeyey intaa hore asagu waa ka wen yahay mufsidun linusuki nusuki iyo camalkiina waa fasahaadinaya xajkii waa kaa fasahaadaya muujiban wuxuu waajibinayaa lifidyati badanatin neef markaasi inuu markaasi isku furto oo marka uu la yimaado fidya inuu la yimaado ayib alla qur-anka wuxuu inoogu sheegay qofku markuu xajka xirto arrimaha in loo diidayo faman farada fiihina alxaja falaa rafatha arafat waa aljimac falaa rafatha walaa fusuuqa ayib marka wuxuu ka fogaanayaa rafadkii buu ka fogaanayaa fidyana markaa saaran waana badana waana sida laga wariyey ibnu cumar ibnu cabaas mukhaalifna looma oga in markaa qofkii badana laga doonayo neef gela laga doonayo acdam maxduuraat raami aljimaacu wey lanahu muqalaun taxriimu taxriimkiisa waa la adkeeyey mufsidu linusuki nusukin wuu fasahaadinaya muujiban wuxuu waajibinaya lifidyati badanatin neef markaa in lagu yeesho geel ah ayaa markaasi waajibaya wa ama fidya ada adaagii fidyadii adaaga dhibtii soo gaartay wixii markaa isku furtay marn u bixiyey oo maxay yihiin fidyada yani adaagu muxuu yahay idaa qaطaa ra'sahu waa haddii qofku madaxa uu qarsado madaxa uu daboolo aw labisa almakhiita ama uu xirto dharkii tolnaa aw qaطat ilmar'atu wajha gabadhu wejigeeda ay daboosho waxaa loo diidayaa inay ku daboosho niqaab iyo maro loogu talagalay si gaara laakiin maryaha iska caadiga ah, xijaabkay wadata iyo hadday ku qarsato markay ragga aragto waa u banaantay ee midda loo diidaya waxa weeyaan yani niqaabka caadiga ahaa baa loo diidaya ayib sheekhu marka wuxuu yihi waama fidyat ladaa adaaga iyo dhibka soo gaaray yani fidyada uu ka bixinayo idaa qaطaa ra'sahu yani adaaga waxaa ka mida maala qofkii qorax kulayl buu dareemay qoraxdii baa yani kul buu dareemay kaasuu madax iska saartay adaagii marka uu samey yani adaagaasi ayuu fidye ka bixinaya idaa qaطaa ra'sahu hadduu daboolo madaxiisii aw labisa almakhiida ama uu xirto yani dhar tolan aw qatat ilmar'atu wajha gabadhii ay dabasho wejigeeda aw labisat khufaazayn ama ay xirato khufaazaynka galofiska kuwa gacmaha la gashado aw isticmaal iib ama iib la isticmaalo fa yukhayar qofku waxaa la kala dooransiinaya intaa mid ka mid ah qofka hadduu sameeyo waxaa la kala dooransiinayaa bayna siyaami alaaata ayaamin saddex maalmood inuu soomo aw icaami sittati masaakiin lix miskiin inuu quudiyo aw dabxi shaatin neef ari ah inuu markaa gowraco ayaa markaasi eh, la kala dooransiinaya waxaana sidaa markaasi yani tusinaya yani xadiidkii kacb ibnu cujra oo wuxuu leeyahay saxaabigaasi nebigaan markaa u imid yani caam alxudaybiya ayaa nebiga u imid wاlqumalu yatanaahalu calaa wajhi ayadoo marka injirtu iga daadanayso ayib faqaala ayudiika hawaamu ra'sika waxaan madaxa kaa galay miyuu ku dhibayaa buu igu yidhi nebigu sal اllah alay wasalam markaasa waxaan idhi haah qaala faaxliq iska xiir buu nebigu yidhi sal اllah alay wasalam wasum alaaata ayaami aw icam aw acim sittata masaakiin aw unsuk nasiika bukhaari muslim baa wariyey yani madaxa iska xiir maadaama yani haddii madaxii la xiiro maxaa haddaba la bixinayaa waxaad samaynaysaa saddex maalmood soon ama lix masaakiin wax sii ama markaasi neef gowrac saddexdaasu qofkii markaa mukhayar ku noqonaya marka yani ashyaada lasoo sheegay qofki mukhayar wuxuu ku noqonayaa kuwaas ayuu mukhayar ku noqonaya sheekhu marka wuxuu leeyahay fa yukhayaru qofku waxaa la dooransiinayaa bayna siyaamin alaaata ayaamin in markaa la soomo saddex maalmood aw icaami sittati masaakiin in la quudiyo lix miskiin aw dabxi shaati neef arya markaa in la gowraco waidaa qatala sayda hadduu ugaadhii qofku soo diro khuyira waxaa la kala dooransiinayaa bayna dabxi milihi asagiyoo kale markaas inuu gowraco in kaana lahu milu min anacam hadduu leeyahay xoolo la mid ah xoolo lamid ah leeyahay yani markaasi eh, wixii uu dilay xoolihii la ahaa ayuu markaa gowracaya ayib miligana waxaa qiimaynaya dawaa cadlin sida n inoo sheega aayadda sida suurat almaa'ida yani eh, waxa yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum waxaa markaasi qiimaynaya in markaasi wixii la dilay neefka inuu udhigmayo laba u saaxiiba cadaalad haddii la waayo oo marka uu yeelan waayo wax la mid ah maxaa la samaynaya wa bayna taqwiimin wuxuu kala dooranayaa taas hore iyo wa bayna taqwiimi lmili miligii in la qiimeeyo neefka la midka ah oo yani ugaadhan la dilay neefka la midka ayaa la qiimaynaya bimaxal itlaafi baa lagu qiimaynaya ayb yani waa jazaagii wey wa bayna taqwiimi lmili jazaagii neefkii lagu qiimeeyey neefkii yani eh, markii ugaadhi qofku uu dilay waxaa lagu qiimeeyey neef neefkaasaa qiimihiisa la bixinaya neefkii baa suuqa la tago baa la odhanaya neefkaasi imisuu suuqa ka joogaa soo waadix qiimaha uu ka jooga marka ayaa la bixinaya marka wa bayna taqwiimi lmili miligu waxa weeya waa wixii lagu bedelay ugaadhan la dilay hadduu geel yahay hadduu lo yahay hadduu ar yahay wahaakada eh, maalan haddii uu diloo kale yani waraabe hadduu diloo kale wuxuu bixinayaa wan buu bixinayaa ayuu biinaya marka wankii baa la qiimaynaya suuqa lasoo yani lasoo weydinaya qiimihiisa wankii baa la bixinaya qiimihiisi xaggee lagu bixinaya bimaxalli litlaafi meesha uu ugaadha ku dilay ayaa markaasi qiimahaasi lagu bixinaya ilah wuxuu yii fajazaau milu maa qatala min anacam maxaa lagu samaynaya marka qiimihii fayashtarii bihi acaaman wuxuu ku iibinayaa bihi ay bilmili biqiimati lmili kii lagu qiimeeyey yani miliga qiimihiisii waxaa lagu iibinaya acaaman acaam buu ku iibinayaa fayucimahu likuli miskiinin markaasaa wuxuu quudinayaa miskiin kasta mudda burin yani mud bura ayuu markaas siinayaa mudkuna waa labada gacmoodoo saa mar lasugu qabto wax lagu soo qaado ayaa mud la yidhaahdaa aw nisu saac min hayrihi ama saac niskiisa waa laba mudn waa laba mud weeyaane oo markaa aan ahayn bur waxyaalaha kale aw yasumu wuxuu soomayaa can icaami kuli miskiini yowman miskiin kasta quudintiisa maalin buu ka soomayaa saddexdaasuu qofkii markaas ugaadha dilay mukhayar ku yah inuu markaa masaakiintaas ku quudiyo raashinta lagu soo iibiyo in masaakiintii lagu quudiyo miskiin kastana la siiyo yani mud la siiyo ama nisfu saac la siiyo ama yani inuu markaa soomo maalin kastaba markii maalan la qiimeeyo inta mud uu noqdo maalan wuxuu noqday toban mud buu noqday ama labaatan mud buu noqday acaamka la soo iibinaya inta mud u noqdo ayuu markaa soomaya hadduu dho soon baa ku bedelanaya yani inta mud u noqdo ayuu soon markaa u bedelanaya hadduu doonaya weeye hadduu heli karana taa hore ayuu markaas iska bixinaya aw yasuumu wuu soomaya can eh, icaami kuli miskiini yowman miskiin kasta meeshuu quudin lahaa bedelkeeda maalin buu soomaya hadduu iska daayo icaamkii wa ama damu lmutcati waalqiraan dhiiggii ku saabsanaa yani markaasi mutcada iyo qiraanka qofkii hadduu xaj iyo cumro soo wada xirto oo tamatucu la yimaado ama iraan yani qiraan ula yimaado waan soo marnay labadube fa yajibu fiihimaa waxaa waajib ku ah oo ka waajibaya labadaasi maa yujziu fi udxiyati udxiyada wixii gudayey udxiyada waxa gudaya waa inoo imaan doonaa yani neefka la gowracay udxiyada yani waa sheekha inoo soo wada waa arki doona insha allah marka qofka mutamatica ah oo intuu cumraystay iska xalaaloobay haddana xajiyey ama qiraankaoo xajkii cumrada isku soo daray kaasi fayajibu fiihimaa labadaas waxaa ku waajibaya maa yujziu fi udxiyati neefkii ku gudayey udxiyada ayay bixinayaan markaasi qof kastaba fain lam yajid hadduusan helin yani neefkii ma helin saama casharata ayaamin wuxuu soomayaa toban maalmood buu soomayaa xagee ku soomayaa alaaata fi lxaji saddex wuxuu ku soomayaa xajka xajku ku soomayaa wa yajuz waxaa bannaan an yasuuma inuu soomo ayaama tashriiq yani maalmaha ayaam tashriiqa yani inuu soomo ayaa u bannaan oo annaga hore usoo marnay maalmahaasi inaysan bannaanayn in la soomo horaan usoo marnay kitaabu siyam baan kusoo marnay laakiin waxaa laga soo reebayaa qofkii mutamataca oo hadyi waayey isaga waxaa u bannaan inuu soomo bedel yani hadyigii waa u bannaanta marka fain lam yajid hadduusan helin yani hadyigaasi saama wuxuu soomayaa casharta ayaamin toban maalmood alaaan fi xaji saddex wuxuu ku soomayaa xajka wayajus waxaa kaloo u banaan an yasuuma inuu soomo ayaama tashriiqi inuu markaasi ayaama tashriiqii waayo waa maalintii ko iyo tobnaad iyo tobnaad saddexiyo tobnaad oo markaa dilxujo ka mid ah inuu soomo canhaa xaggeeda inuu ka soomo waxaana tusinaya aayadda qur'aanka fii suurati baqara faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaثaةi ayaami fi اlxaji wasabcati ida rajactum tilka casharatun kaamila marka wuxuu soomayaa saddex maalmood oo ayaamu tashriiq baa u bannaan inuu soomo wa sabcatin toddobana idaa rajaca markuu ku noqdo reerkiisii iyo meeshuu ka yimid ayuu markaas soomayaa tobankaa maalmood waxay beddel ka yihiin hadyigii lagu yeeshay qofkaas qaarinkaa iyo qofkaasi mutamatica ah sheekhu wuxuu yidhi wakadalika saasoo kale saasoo kale ayuu noqonaya xukumku xukmu man taraka waajiban qofka ka taga waajib oo wajabat calayhi alfidyatu ama fidyo ay ku waajibto limubaasharatin mubaashara marka ay ugu waajibto eh, halkan sheekh wuxuu tilmaamayaa yani qofkii ka taga eh, waajib qof ka taga oo annaga soo marnay waajibaadkii qofka waajib ka taga dhiig baa lagu yeelanaya marka sheekh wuxuu leeyahay haddii yani uu waayo wuu soomayaa toban maalmood buu soomayaa waa qowl aqwaasha culimmada ka mid a ah. culimo kale waxay leeyihiin markaasi eh, waxay noqonaysaa mar hadduu waayo waxba qofka lagu yeelan mayo oo daliil yani saxiixa oo tilmaamaya yani sida qofkan mutamatica inuu u wareegi karo soom u wareegi karo daliil sheegaya maadaama uusan jirin waxay noqonaysaa markaasi asagu hadduu waayo inaan waxba lagu yeelanayn saasay culimada odhanayaan laakiin qowlka sheekhu inoo maray oo ah in looga qiyaasto tamatucii oo markaasi toban maalmood uu soomayo yani badela fidya fidya yani waa qowl aqwaasha ka mida wey sheekhu marka wuxuu kadalika xukmu man taraka saasoo kale ayuu arinku ahaaday xukman taraka qofka ka taga xukunkiisa waajiban waajib aw wajabat calayhi fidyatu fidye ay ku waajibtay limubaasharat mubaasharo uu sameeyey xaaskiisiibuu u dhowaadayoo yani wuu taabtay oo waa dhunkaday marka waxyaalihii markaasi wii ka sokeeyey wuuu la yimid wii ka sokeeyey jimac ayuu la yimid jimac asagu waa soo marnay marka jimac wax ka sokeeya hadduu la yimaado asaguna markaa soom baa lagu yeelanayaa saasuu markaa sheekhu tilmaamaya hadduu fidyadii waayo laakiin sida saxiixa waa sida kale siay markaa culimadu tilmaameen sheekhu wuxuu yii wa kullu hadyin hadyi kasta aw icaamin icaam kasta icaam hadyigaasi icaamkaasoo yatacallaqu yani markaa ku tacalluqaya bixaramin xaram ku tacalluqaya xaramka aw ixraamin ama ixraam ku tacalluqaya falimasaakin alxaram waxaa iskale masaakinta xaramka oo ah min muqiimin kuwa markaa halkaa ku nagaaday oo halkaa degan wa aafaaqiya iyo mid ka yimid jihooyinkaa kale ka yimid oo maka hadda jooga laakiin meel kalu ka yimid wayujzi sowma bikulli makaanin makaan kastana soom baa gudaya ayib yani sheekh wuxuu inoo tilmaamayaa hadyi kasta ama icaam kasta oo markaa ku tacalluqaya xaramka oo marka yani qofkii loogu yeelanayo xaramka dartiisa ama inuu muxrim yahay loogu yeelanayo yani waxaa la siinaya masaakiinta xaramkaa la siinayaa oo markaa ahaada kuwa ku nagaaday oo degan iyo kuwii aafaaqiyiinta ahaayoo meelo kale ka yimid laakiin xilligaas jooga labaduba waa loo qaybinayaa haddii markaa uu awoodi waayana yani markaasi waxay noqonaysaa inuu markaa soomo ayay noqonaysaa wa kullu hadyin hadyi kasta ow icaamin idcaam kasta oo yatacalaq ku tacaluqaya bixaramin xaram ku tacaluqaya aw iraamin ixraam ku tacaluqaya oo qofka muxrimka lagu yeelanayo xirashadu soo xirtay masaakin aram waxaa yeelanaya hadyigaasi iyo acaamkaasi masaakinta xaramka min muqiimin xaaluu yahay wa aafaaqiy wayujiu sawmu soom baa gudaya bikulli makaanin meel kasta yani meel kastoo markaasi uu waayey qofkii wixii laga doonaya icaamkii soom buu ku bedelan karaa ayb wadamu nusuki sheekh wuxuu leeyahay dhiigga nusuka kalmutcati wاlqiraani wاlhadyi almustaxabu sida mustaxabka waxa wey an yakula minhu inuu ka cuno oo wayuhdii uu hadiyeeyo way sadaqu sadaqaysto yacni sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa qofka markaasi mutamataca iyo qofka qaarinka yani neefka uu gowracayo waxaa markaa mustaxaba inuu wax ka cuno oo annaga soo marnay nebigu sal allahu alay wasalam iyo cali hadyigii iyo geelii ay gowraceen oo boqolkii neef ahaa inay wax ka cuneen marka qof kastaoo hadiga gowracaya yani waxaa u bannaan inuu wax ka cuno waa u bannaan tahay wadamu nusuki dhiiggii nusuga waa kee kalmucati wاlqiraani wاlhadyi waa kii qofkii mutamataca ahaa iyo qiraankii iyo hadyigii waxaa u bannaan yani dhiiggaasi nusuga ah almustaxabu sida mustaxabka ah an yakula minhu qofku waa inuu ka cuno xaggiisa wax ka cuno wayuhdi dadka u hadiyeeyo waysadaq uu sadaqaysto yani waa u bannaan tahay weeyaan ilah wuxuu yidhi fakuluu minha waacim alqaanica walmuctara wax ka cuna oo qofka dadka baahanna wax ka siiya oo quudiya wadamu lwaajibu lificli maxduur dhiigga ku waajibay lificli maxduurin maxduur la sameeyey dhiigga qofka lagu yeeshay maxduur iyo shay xaaraama uu sameeyey darteed aw tarki waajibin yani waajib uu ka tegey loogu yeeshay wayusamaa waxaa lagu magacaabaa dama jubraan baa la yidhaahdaa dhiiggii kabitaanka ayaa la yidhaahdaaye laa yakulu minhu shaya qofka waxba ka cuni mayo bal yatasadaq bijamiicihi dhammaan wuu sadaqaysanayaa liannahu yajri wuxuu ku dureerayaa majra kafaaraati kafaaraadka meeshay marayeen oo kale ayib sheekhu halkan wuxuu inoo tilmaamayaa waxaa kala duwan qofku maxduur uu sameeyey shay loo diiday hadduu sameeyo waxa bedelkii uu bixinayo dhiigga uu bixinayo oo bedelka ka ah sida inuu qofku waajib ka tago dhiiggaa qofka lagu yeelanayo yani neefka waxba ka cuni mayo maxaa yeele waxaa la yidhahda waa jubraan waa kabniin khaladkii uu sameeyey baa lagu kabayaa marka masaakiinta ayuu ku quudinayaa ama yani tamatucii iyo qiraankii waana ka cunayaa masaakiintina waxbuu ka siinayaa wadamulwaajibu dhiiggii waajibay lificli maxduurin maxduur la sameeyey dartii u waajibay aw tarkilwaajibi waajib laga tegay u waajibay wayusamaa dama jubraan baa lagu magacaabaaye dhiiggii kabniinka lagu magacaabaaye anna wixii laga tegay buu kabayaae laa yaakulu minhu shayan qofka waxba ka cuni mayo bal ytasadq bijamiicihi dhammaan wuu sadaqaysanaya lnnahu yajri majra kafaaraat sida kafaaraadkii yani meeshay marayeen ayuu maraya oo kafaaraadkii uu la mid yahay sheekh wuxuu wa shuruudu awaafi mulaan awaafka shuruuddiisa yani markaasi mulaan xaaluu yahay awaafkii mulaan xaalu mid la ilaaqay noocuu yahayba shuruudda uu leeyahay yani markaa awaafkii waajibka ama mustaxabkii noocuu yahayba yani waa soo gelaya mulaan waay ku dhacaysaa awaafku mar waajib buu noqdaa marna yani mustaxab buu noqdaa noocuu yahayba shuruudda uu yeelanayo o waxaa weeye anniyatu niyo weeye waa inuu niyeeyaa niyo waa inuu la yimaadaa waa midda koobaad ta labaad waxa weeyaan oo markaa camal kasta dee niyuu ku xihan yahay markuu qofku awaafayo niyo waa inuu ajar aswad baa loo jeedaa min aajari ay min ajar aswad ayuu ka bilaabay markuu la siman yahay ayuu bilaabaya ayib wlibtidaau bihi min aajari xajar aswadka waa inuu ka bilaabaa wayusanu waxaa la sunneeyaa an yastalimahu inuu salaamo inuu gacanta ku salaamo ayaa la sunneeyaa wayuqabilahu uu dhunkado inuu gacanta ku salaamo oo dhunkado ayaa markaa la sunneeya halkaa markuu tago yani xajar aswadka fain lam yastaic hadduu awoodi waayo ashaara ilayhi wuu ishaaraya yani gacantuu ku fiiqaya ku ishaaraya wayaquulu wuxuu odhanayaa cinda dalika yani marka uu gacanta ku ishaaray wuxuu odhanaya bismi illaah allahu akbar ayuu odhanaya yani magaca ilahay baan ku bilaabaya allahu akbar ilah baa wynnani weynaan badan allahu ilaahay akbaru mid weyni badan weeyaan allahuma allahayow iimaana bika ay auufu waan awaafaya iimaana bika rumayn aan ku rumaysanahay darteed ayaan markaa u awaafayaa wa tasdiiqan bikitaabika rumayn aan rumaynayo kitaabkaaga ayaan markaa u awaafaya oo markaasi yani waxaa dadka la amray oo ilaah u amray markaasi oo allana qur-aanku inoogu sheegay in markaa dadka mustaiiciinta xaj lagu leeyahay walilaahi cala naasi xiju lbeyti marka wa tasdiiqan bikitaabika kadalika alla u amray in markaa awaafka lala yimaado waliyawafuu bilbeyt alcatiiq wawafaan bicahdika oofin aan oofinayo ballankaagii waxay culimmadu odhanayaan yani waxay ku dhacaysaa ballanka la oofinayo yani markii nabiyulaahi ibraahim alla uu amray dadki inuu ogeysiiyo yani dadkii markaasi way ajiibeen marka waxaan oofinayaa ballankaagii ayib waitibaacan lisunati nabiyika muxamed sal allahu alay raacid aan raacayo sunnada nebigaada nebi moxamed sal allahu alay ayaan markaa arrimahan u samaynaya oan u dawaafaya marka dikrigaas ayuu markaas akrinayaa marka waa sunnada ayay ka mid tahay inuu markaas salaamo yani xajaruaswadka oo u dhunkado haddii marka uu awoodi waayana markaasi inuu markaa farta ku ishaaro halka inoo joogo wallahu aclam